bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وsلم عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وصaxbih وsلم ama bعdu waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay kitaabkii alcaqiidaة الطaxaawiية lلإmaam abi jacfarin الطaxaawiي raximah اllahu taعaalى qala الmؤlif raximah اllah laa yafnaa walaa yabiid waxaan ku dhex jirnay tilmaamo alla subxaanahu watacaala uu leeyahay oo musanifku ka hadlaayey raximah llahu tacaala laa yafnaa alla subxaanahu watacaala ma dhammaanayo oo meel uu ku dhammaanayo ku intihoonayo ma jirto ayb laa yafnaa ma baaba-ayo ma dhammaanaayo walaa yabiid meeluu ku intihoonaayo ama uu ku dhammaanayana ma laha alla subxaanahu watacaala alfanaau walbaydu waa isku macno waxaa loo soo celceliyeyna waa lita'kiid in la adkeeyo daraaddeed baa loo soo celceliyey waxaana ku tusaaya alla subxaanahu watacaala labadan magac laa yafnaa walaa yabiid waxay xoojinayaan daa'imun bila intihaa tilmaamaha ilaahay subxaanah wa tacaala markaan ka soo hadlaynay waxaanu tilmaanay in ihbaat mufasal iyo nafyi mujmala inay ku kala imaadaan in waxa ilaahay subxaanah wa tacaala lagu ammaanaayo ee loo sugaayo in si kala dhigdhigan oo kala cadcad alla subxaanah wa tacaala loogu tilmaamo waxa alle laga anfinayana in looga anfiyo alla subxaanah wa tacaalaa si iyadu markaas duuduub ah sida ilaahayba uu yidhi laysa ka kamidlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir alla subxaanahu watacaala oo kale ma jiraan si guud ayaa wax looga anfiyey alle mumaathalatu lmakhluuqaat ayaa si guud looga anfiyey waxaana loo sugay ilaahay subxaana wa tacaala samci iyo basar inuu alle leeyahay subxaana wa tacaala kuwayaalkaas oo dhan marka waxay ku tusaayaan haddii mar qaacidadu ay sidaas ahayd haddaba marka meeshan wuxuu kusoo yidhi qadiimun bila ibtidaa daa'imun bila intihaa alla subxaanahu watacaala waa mid daa'ima isagoo meeluu ku dhammaada aanay jirin daa'imnimada alla subxaanah watacaala marka maxaa adkeynayo daa'imnimada alla subxaanahu watacaala waxa adkeynayo maxay yihiin waxaa adkeynayo qowluhu laa yafnaa marka nafyigan dambeo laa yafnaa walaa yabiid ha u malaynin macnihiisu inuu yahay in marka la leeyahay nafyi keliya in alla lagu sifaynayo ha u malaynayna sifadii daa'imunta ahadaa nafyigan lagu adkayna sidaa marka u ogow laa yafnaa ilaahi subxaanahu watacaala ma dhammaanayo oo alla wuxuu leeyahy kullu man calayha fan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam dhulka korkiisa waxa saaran oo dhan waa dhammaanayaan waana go-ayaan dhammaad bayna leeyihiin wayabqaa wajhu rabbika rabbigaa wejigiisa ayaa baaqi noqonayo haraayo duljalaali waalikraam weynaanta iyo maamuuska u saaxiibka ahaa walaa yabiidu waa sidoo kale iyadana alla subxaanahu watacaala meeluu ku intihoonayo ku dhammaanaya ma jiraan walaa yakuunu ma ahaadaan ilaa maa yuriidu wuxuu alla doonaya mooyaane walaa yakuunu ma ahaanayaan ilaa maa yuriidu wuxuu alla doonaya ma ahane halkaanna marka wuxuu ka tilmaamayaa qudrada ilaahay subxaanahu watacaala inay keentay iraado kale inaysan adduunyadaanu ka soconin iraado kale iyo doonitaan kale iyo rabitaan kale adduunyadan inaanay marka ka soconaynino oo alle subxaanahu watacaala uu yahay muriidun midka wax doono waxa koonka ka dhacaayana waxa koonka ka dhacaayana in ilaahay subxaanahu watacaala ou wax uu isagu doonay ay tahay qadar ahaan iraada kowniya ahaan ayb meeshaan marka musanifku wuxuu ku radinayaa qolada la yidhaha alqadariyatu waalmuctasila oo iyagu aaminsan hanuunka iyo baadida inuu qofka samaysan karo ee uu abuuran karo aaminsan qoladaa ayuu qoladaas ayuu ku radinayaa marka meeshaan ayb oo waxa uu leeyahay marka koonka wax kastoo ka dhaco iyo iraadada kooniga ee adduunyadan ka dhacayso alla subxaanahu watacaala miduu doonay waaye oo wax allaala khayr iyo shar wax allaala waxay doonto ha noqoto waa mid ilaahi subxaanahu watacaala uu doonay waxuusan dooninna adduunyada ka dhici maayaan saasuu leeyahay nacam qadariyadu marka waxaa qadariye loogu magacaabay inay qadarka inkirayaan faqradan marka walaa yakuunu ilaa maa yuriid wax allaale wixii adduunyada ahaanayo kufri iyo iimaan khayr iyo shar ilaahay wuxuu doona waay marka lagu yiri iska jir laakiin waa iraadatun kowniyatun qadariya weyaan midda laga hadlaayo eh qadar ahaan ilaahay baa u doonay baad dhehaysaa koonka inay ka dhacaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa doonay waa iraada kowniya waay marka ee iraado sharciye a ah ma aha ilaahay inuu sharci ahaan u rabo ma aha wax kastoo koonka ka dhacayo ilaahay gaalnimada ma rabo raallina kama aha macsida ilaahay ma raba raallina kama aha laakiin qadar ahaan yaa qadaray khayrka iyo shartaba allah qadare wa watacala baad leedahay marka walaa yakuunu ilaa maa yuriidu waxaa weeyaan waa al-iraadatu iraadada kownigaana ma keensato maxaba iyo rido ma keensato waxaa dhici karta shay ilaahay aanu jeclayn inuu qadaro koonkana ay ka dhacayaan shay ilaahay uusan raalli ka ahayn sida gaalnimadoo kale inay koonka ka dhacayaan allana uusan raalli ka ahayn walaa yardaa licibaadihi lkufra ilaahay addoommadiisa gaalnimo raalli ugama noqdo halkan marka walaa yakuunu ilaa maa yuriid iraadadee laga wadaa haddii lagu dhaho waa inaad tiraahdid aliraadatu alkowniyatu alqadariyatu iraadada qadar ahaan inay adduunkan ka dhacdo ee khayr iyo sharba isugu jirto taa weeyaan middaan oo ilaahay subxaana watacaala haddii lagu yidhaahdo war ilaahay kufriga ma rabaa haddii lagu yidhahdo ma doonay waa kale inaad kala saarato oo tidhaahdid qadar ahaan maad ujeedaa adduunku inuu kufri ka dhaco ilaahay ma doonay miyaad leedahay mase waxaa leedahay baad dhahaysaa marka kufriga ma rabaa marka aa leedahay ma jecelyahaad ka wadaa hadduu ku yidhaahdo waxaan ka wadaa ilaahay kufrigu ma jecelyahay ma jeclaa leedahay hadduu ku yidhahdo laakiin yaa qadaray kufriga iyo iimaanka labadaba ilaahay baa qadaraa leedahay farqiga u dhexeeya marka aliraadat alkowniya waaliraadat alqadari aliraadatu alkowniya waaliraadatu alqadariya maxay noqonaya marka farqiga udhexeeya farqiga udhexeeya waxay noqonayaan iraadada kowniga maxabo ma laasimsato iraadada sharcigaana maxabo ayaa mar walba laasimto salaadda in la tukado ilaahay ma jecel yahay iimaanka ilaahay in lala yimaado alla ma doonay haah doonista ou doonay marka waa noocma qadar ahaan iyo sharci ahaan waay taas salaada aan tukanayno iyo iimaanka aan la imaanayno waa wuxuu ilaahay qadaray waa ko sharci ahaanna waa wuxuu ilaahay u rabo waay marka maxaa laasimayo jacayl iyo maxaba ama aliraadat lkowniya iyadu qad wa qad waay miduu ilaahay jecel yahayna waa ku jirtaa miduu necab yahayna waa ku jirtaa marka maxaba iyada ma laasimsato sidaa u garo oo u ogow in maxaa iraadadu ay sidaa kale tahayna meelo badan buu ilaahay ku caddeeyo waxaa ka mid a iraadada kowniga ah meelaha alla uu ku caddeeyey faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam alle wuxuu yidhi qofku alla doono inuu hanuuniyo yashrax sadrahu lilislaam laabtiisa ilaaha islaamka u waasiciyaa waman yurid an yudilahu qofku alla doono inuu baadiyeeyana yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi samaa sooma kasin marka iraadadan waa maxay marka waa iraada kowniya qadariya waa mid hadda laga hadlayo iraadada sharciga ahna waa teena yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra alla subxaanahu watacaala inuu idin fudaydkao idinla doonaya waa idin fududayna oo diintii baa saa ku dhisan walaa yuriidu bikum alcusra culays ilaahay idinla dooni maayo wallaahu yuriidu an yatuuba calaykum ilaahay wuxuu rabaa inuu idinka toobad aqbalo iraadada noocaas oo dhan waxay noqonaysaa iraada sharciya diiniya layihaha iraadatun sharciyatun diiniyatun baa la yihaha waa wuxuu ilaahay jecel yahay tawbada ilaahay waa jecel yahay waana doonaa yusriga ilaahay waa jecel yahay waana doonay laakiin baadida ilaahay ma jecel yahay ma jecla baadida waana doonay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ayb oo asagaa wuxuu ku leeyahay waman yurid an yudilahu isagaa ku dhahay taa marka waa kas walaa yakunu ma ahaanayo ilaa maa kii mooyaane yuriidu alla uu doonayo subxaanahu watacaala tacaala ka unbaa koonka dhexdiisa ka ahaanayo oo haddii la yidhaha marka wax aan ilaahay doonin ayaa koonkan ka jiro ilaahay baad cajzi u nisbaynaysaa cajzi oo muctasiladu waxay yidhaahdeen ilaahay dadkao dhan iimaanuu ka rabaa gaalkiina marka waxaa weeyaan kufribou la yimid oo doonay haddii iraadadii gaalka iyo iraadadii alla marka yaa xoog batayna waxaa calaa qawlihim iraadada gaalkaa xoog badatayba taasina saxiix maaha see uga baxsanee marka mushkiladaas waxaa uga baxsan kartaa inaad tirahdid iraadada ko gaalnimada ilaahay subxaana watacaala baa doonay laakiin qadar ahaan inay u dhacdo ilaahay u doonay subxaanahu wa tacaala ama gaalnimada ilaahay ma jecelyaha ma jecla sharci ahaan ilaahay gaalnimada uma rabo ee kown iyo qadar ahaan ilaahay ayuu u rabaa alla subxaana wa tacaala saan baad leedahay laa tabluguhu lwhaamu walaa tudrikuhu lafhaam laa tabluguhu ma gaarayaan alwhaamu laa tabluquhu ma gaaraan alla subxaana wa tacaala alwhaamu mala awaalada mala awaalka qofka inuu malihiisa wax ku suureeyo ilaahay ma gaari karo walaa tudrikuhu ma haleelayaan alafhaamu fahmyaalka oo macnaha labadan jumlo iyaduna wuxuu ka wadaa alla subxaana watacaala dihnigaaga ma kumala awaali kartid kuma suuraysan kartid soo ma garan walaa tudrikuhu lafhaamu macrifadaadana ilaahay ma wada koobi karta adiga naam waxaana u daliila qowluhu tacaala walaa yuxiituuna bihi cilma alla subxaana watacaala cilmi kuma koobi karaan si kastood ad wax u taqaanay si kastood u maskax badan tahay ilaahay subxaana watacaala tilmaamihiisii iyo sida uu yahay iyo ma wada dhamaystiri kartid oo ma wada koobi kartid ayb wax yar baa ilaahay naga ogeysiiyey annaga oo sura suuratu lbaqara ilaahay muxuu yidhi walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ila bima shaa wuxuu isaga doona ma aha intaas ayay dadku ogaan karaan wayaan laa tabluquhu ma gaaraan mala awaalada walaa tudrikuhu mana haleelaan oo ma gaarayaan waa isku macnaya alafhaamu fahmyaalka walaa yushbihu alla subxaanahu watacaala masha walaa yushbihu walaa yushbihu alanaama walaa yushbihu ma shabaha alla subxaanahu watacaala alanaama makhluuqi ma shabaho ilaahay subxaanahu watacaala makhluuqi uma eka oo ma shabaho halkaana marka waxaa lagu radinayaa almushabiha dadka alla subxaana watacaala ku shabaho qeyrkiisa makhluuqii ku shabaho tashbiihu laba dhinac oo ka imaadaa tashbiihu wuxuu ka yimaadaa laba dhinac tashbiihu lkhaaliqi bilmakhluuqi makhluuqi ah, khaaliqi inaad makhluuq ku shabahdo waa mid hadda uu ka hadlayo isagana ood makhluuqi baad adiga taqaanaaye allana saasoo kale u yaallaa inaad tiraahdo soo ma garanin waxaa kaanada waxaad diidaysa laysa kamilihi shay-un alloo kale maba jira wax wax la tusaale ah ilaahay subxaana wa tacaala ma jiraan waxaa jira sidoo kale tashbiihu lmakhluuqi bilkhaaliqi makhluuq inaa ku shabahdid khaaliq taa marka ayagu waxaa ku dhaco dadka aaminsan koonkan waxay kuleeyihin waxyaabihii alla ou lahaa ayay waxay siinayaan makhluuqay ku shabahayaan ay siinayaan koonka maamulkiisa iyo tasarufu kown iyo eh, tadbiirkiisa iyo ayay waxay wax ka siinayaan dadaan allahi subxaana wa tacaala oo waxay leeyihiin marka maamulka dhulka iyo awliyada dhulka maamulkeeda hayso iyagaa maamulaan saanay yeelaan kanay sameeyaan maanta dhan marka waxuu sameynaya eh, rijaalul geyb waxa ay ku magacaabaan oo ay leeyihiin koonkay maamulaan ayay waxay sameynayaan marka dadka saas oo kale marka qowd iyo aqdaab iyo nujabaa iyo dadka marka awliyada ukala ukala qaybe qayb qaybsan oo marka waxay leeyihin qawdka ugu weyn qudbigaa ku xigo wahaakada nacam aqdaabtu waa intaas qawdka waa hal haddii uu mid baxo mid kalea lagu bedelaa waa nadaam ayagu marka ay rakibteen oo ay sameeyeen hadhow marka waxay kuleeyihiin koonka maamulkiisa markau alla rabo inuu roob iyo wax lamida ou keeno qawdka ayaa ayuu alla subxaanahu watacaala uu eegayayo fiirinaa kaanahu yacni inuu dhahayo wad roobka keen nacam tala uu ilaahay siinayo subxaanahu watacaala waxaasoo kale marka waa tashbiihu lmakhluuqi bilkhaaliqi ayb baad inaad aa qof makhluuqo caajisaad khaaliqi ku shabahday soo ma garanin waxaa waxaa soo gelaysa sidoo kale cibaada yaa iskale allah iskale haddaad makhluuq siiso makhluuqaad khaaliq ku shabahday waa dhinaca kale wen alimaamu lmaqrizi tajriidi tawxiidkana waa ku sheegaa labadaas nooc ibnulqayimna madaarij saalikiinka iyo meelahaas waa ku sheegaa sidoo kale marka waxyaabahaas yowdi ayaa marka ba waxaan o dhan marka waxyaabahaas baa ayaa ayuu ku radinayaa sheekha walaa yushbihu alla ma shabaho alanaama makhluuqa ma shabaho oo laysa kamilihi shay-un baa daliil u ah nucaym ibnu xamaad alkhusaaci shaykhu limaam albukhaariyna waxaa laga wariyey inuu yiri ibnu kathiirna waa keenaa oo tanna wuxuu ku keenaa tafsiirkiisa uu ku keenaa cinda tafsiiri suurati alacraaf uma stawaa cala alcarshi marka uu macnaynayo aayadda suurat alacraaf ku jirto ayuu keenaa aharkan oo nucaym waxa uu yidhi man shabaha allaha qofkii alla ku shabaho bishayin min khalqihi wax makhluuqiisa ka mid ah faqad kafara waa gaaloobay ayb ninkii alla makhluuqiisa ku shabaha waa kufriya waa gaaloobay tashbiih marka maxaa la yidhaahdaa tashbiih waxaa la yidhahdaa salafkaa fasireeno inaad tiraahdid yadun ka yadin ilaahay subxaana wa watacaala laba gacmood buu leeyahay markaad tiri intaas waa ihbaat tashbiih ma aha inta ilaa ilaa intaas markaasaad waxaad tiri lahu yadun ka yadin ilaahay subxaana watacaala gacan buu leeyahay gacantaas oo kale ah samcun ka samcin basarun ka basarin culuwun ka culuwin ama yadun ka yadi ama yadun ka yadi fulaan markaa tira markaasaa tashbiih la timid markaasa waxaa lagu dhihi karaa mushabbih weeyaan qofka isaga ah imaamu tirmidi jaamiciisa fii jaamicihi baabu fadli sadaqa xadiidkii markuu keenay ilaahay subxaana watacaala gacantiisa midig inuu sadaqada ku qaadaayo xadiidkaa markuu ka warramay ayaa waxa uu yidhi xadiidtan wuxuu yidhi jahmiyadu waa inkireen oo waxay dhaheen wa waxay yidhaahdeen tashbiih waayo axaadiidtan ilaahay oo makhluuqiisa lagu shabahayo weeyaan saa darteed waxay dhaheen inamaa macna lyaddi alquwa yadda waxaa laga wadaa quwo iyo awooday ku fasireen xadiidkan haddii marka yaddan tilmaantan alla loo sugana waa tashbiih bay dhaheen laakiin wuxuu yidhi isxaaq bnu raahuya ayuu waxa ayaa waxau dhahay buu yidhi qofku wuxuu mushabih noqonayaa idaa qaala haddou dhaho yaddun ka yaddin samcun samcin markuu yidhaahdo ayuu mushabih noqonaa laakinahu idaa qaala hadduu dhaho yadun bis iyo alla yadou leeyahay bis buu yidhi tashbiih mmaku noqonayso yidhi arrintaas marka meeshaan dad badan bay iskaga laaqan tahay nacam oo marka hadduu kaa maqlay inaad leedahay ilaahay subxaana watacaala laba gacmood buu leeyahay wakiiltaa yaday rabbi yamiinun labada alla labada gacmoodoo allana waa midig markaad tiraahey oo adoo daliishanayo qowluhu tacaala limaa khalaqtu biyadaya iyo bal yadaahu mabsuudataani iyo wakiltaa yaday rabbii yamiinun iyo axaadiidta saxiixa iyo aayadahaas ayu wuxuu ku leeyahay mar haddaad gacmo sheegtayba ilaahay baad makhluuq ku shabahday de tashbiihs lama dhaho waa kuu dhiman yaha laleeyahay nacam waa hadduu qofku yidhaahdo yadunka yadii ama yadunka yadin gacan gacan u eg markuu yidhaha markaasuu tashbiiha ku dhacay laakiin isagoon gacantii alla alla gacan keliya u sugay laakiin aan waxba ku shabihin mushabih ma aha dayib marka haddaa istiraahda ka waran oo gacantan laga hadlayo sow makhluuquba gacan ma laha markaas de waxaa imaanaysa marka min baabi lishtiraaki fi lismi waay waaan waxaa lagu leeyahay magaca unbay wadaagaane xaqiiqdu isku mid ma aha min baabi lishtiraaki fi lismi waay oo waxaana taa ku tusaayo in ilaahay subxaana watacaala ma u ogoshahay lali ayaad leedahay wuxuu ku leey waa u ogolaa samiicun basiirun waa ilaahay qur-aankaa sheegaya laysa kamidlihi shay wahuwa samiicu lbasiir ayib ilaahay subxaana wa tacaala insaanka marku ka hadlaayey wuxuu yidhi inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu insaankii waxaanu ka dhignay samiican basiiran baa ilaahay yidhi ilaahay ra-uuf raxiim uu u ogoshahay haa nebigiina waa lagu sheegay ka waran marka laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra raxiimun aleya alxayu ilaahay nolol ma u ogoshahay haabuu ku leeya ilaahay waa nool yahay hadda bani aadamkiina waxaa la yidhi yukhriju lxaya min almayiti wa yukhriju lmayita min alxayi ayaa layihi wax nool wax dhinta kasoo bixiya wax dhinto wax nool kasoo bixina bani aadamkiina waa lagu sheegay markaas wuxuu ku leehay xayaatadan iyo samcigan iyo basarkan iyo ma shabahaan kuwa ilaahay iyo kuwa makhluuq isku mid maahan uu kuleeyahay dayib waa fiicantaa gacanta ilaahayna gacanta makhluuqa ma shabahda marka waa in marka sifaatka ilahay saa lagu dareeriyo laguna socodsiiyo laakiin sifaatka macnaha lagu dareerinayo iska jir waa inay ahaato sifaat sugan inay ahaato waxaan sugnayn haddaad tiraa waa ilaahay baan usugayaa laakiin tashbiihan ka anfira wax soconaya ma ahna wixii sugnaaday baa saa loola dhaqmayaa wixii sugnaaday ayaa waxaa loola dhaqmayaa sidaan aan sheegayn marka waa min baabi alishtiraki fi lismi magacay wadaagaan xaqiiqada laakiin waa ku kala tegan yihiin waana ku kala duwan yihiin taa marka iyadoo tashbiiha meeshaa markaa kaaga haro tashbiih yaa sameeyey qofkii yidhaahdo tilmaantaan tilmaantaanay u eg tahay qofkii dhaho yadunka yadin samcunka samcin basarunka basarin hadduu dhaho mushabih waa qofka meel iska dhig marka horkiisa laakiin hadduu dhaho ina lilaahi tacaalaa yadan alla yad buu leeyahay hade ninkaas qur aanki unbuu ku dhawaaqay ogo wax kale ma sheegin tashbiih marka looma nisbayn karo nucaym marka taas uu ka hadlayaa wuxuu leeyahay eh, man shabaha allaha bishayin min khalqihi faqad kafar waman ankara qofkii inkiro maa wasafa allaahu bihi nafsahu wuxuu alla tilmaan naftiisa ku tilmaamay faqad kafara isagana waa gaaloobay ninkii dhinaca kale waxabaan ilaahay baan nasahayaa dhaho tanziihuna macnihiisna tanziihu macnihiisa waxaa weeyaan inaad alla subxaanahu wa tacaala sifo kastoo nuqsaan keenayso inaad alla ka hufto waay laakiin mid ilaahay isku tilmaamay waa nuqsaan in adigu tiraahda ma aha nuqsaanta adiga uma dhahaysid ilaahay subxaanahu watacaala midow asagu isku sugay nuqsaanimaba noqon karta subxaana rabbika rabi alcizati camaa yasifuun ilaahay waa iska nasahay waxa ay makhluuqu ku sifeynayaan wasalaamun cala almursaliin rusushana waa loo nabadgeliyey lisalaamati maa qaaluuhu maxaa loogu nabadgeliyey waxa ay rusushu ilaahay ka sheegeen ayaa wax nadiif ah ah iyo marka waxa waxaa weeyaan marka wax alla isku tilmaama nuqsaan horta ma aha sidaa darteed haddaad rabto inaad ilaahay nuqsaan ka hoftid oo tanziih inaad la timaado aad rabto ha inkirin wax ilaahay suga walaysa fima wasafa allahu bihi nafsahu walaa rasuulahu walidalika culamada waxay dhahan yaa daran labadan ninka ilaahay makhluuqa ku shabaho iyo ninka tilmaan ilaahay uu sugtay dafiray labadooda kaa daranna midka wax dafiray baa daran labadu waa ahlu dalaal <clears throat> way dhunsan yihiin laakiinse labadooda yaa baadidoodu ay aada u fog tahay u daran tahay kan dambay u daran tahay sababta ibnulqayim alimaam ibnulqayim iyo culamada waxay leeyihiin tacdiilkaba jaranjarada lagu gaaro waa tashbiih adoon adoon tashbiih la imaanin tacdiil maba gaari kartid tilmaan alla dadka diidaya maxaa marka hore kusoo dhacaya marka maqla bal yadaahu mabsuudataani jaa maskaxdii waxaa soo gelaysa labadii gacmood oo bani aadamkaa soo gelayso jaa marka tashbiih buu dhex yaallaa markaas kadib marka wuxuu ku fakeraa inuu maya lagama waday nicmataahu baa laga wadaa buu dhahayaa haddana sifadiibuu inkirayaa idan haadaa jamaca bayna atashbiihi wa tacdiil tashbiih iyo tacdiil buu isku daray ninkan marka ninkan mushabiha laakiin awal wahla wixii ku dhacay unbuu iska wata asaga labaduna marka waxaa weeyan waa wada kufri labada madhabba walaysa fiima wasafa allaahu bihi nafsahu walaa rasuuluhu nacam wuxuu alla subxaanahu watacaala naftiisa ku tilmaamay rasuulkiisana alla uu ku tilmaamayna tashbiihun tashbiih ma ahan buu ku yidhi allay rasuul waxa alla wuxuu naftiisa ku tilmaamay nebigu wuxuu alla ku tilmaamay tashbiih ma ahani ogow waa marka nacam hadalkaa marka aada u qiimo badan buu yidhi waqaala isxaaq ibnu raahuya <coughs> isxaaqna wuxuu yidhi isxaaq waa shaykhu lbukhaari weeyaan ee aimada sheekhooda waana qariinu imaam axmed ayuu la sinaa man wasafa allaaha qofkii alla ku sif tilmaamo fa shabaha sifaatahu tilmaamihiisa ku shabaho bisifaati axadin min khalqi illaah khalqiga alla axad kamida tilmaamihiisaoo kale ku shabaho fa huwa kaafirun billahi alcadiim buu yiri wa qaala isxaaq waxaa kaloo ku daray calaamatu jahmin wa asxaabihi jahm calaamadiisa iyo asxaabu jahmin calaamada lagu garanayo waa maxay dacwaahum calaa ahli الsunati wاljamacati maa uulicuu bihi min alkadibi anahu mushabihatun bal hum lmucadila jahmiyadu iyagana waxaa lagu gartaa ahlu sunnaday mushabiha u yaqaanaan waana tashbiiha ayaga kay ayagu tashbiih u yaqaanaan bay kugu xukumayaan ee maaha midka saxdaa tashbiiha saxdaa maaha inay ku inay dadka saarayaan ay ku xukumayaan qolo kastaa marka waxa ay necab yacni waxaa qaldan ama ay fogeynayso iyadoo ay dhinaca kale ka taagan tahay ayay qolada kale ku tiimbaraysaa ahlu bidcada saas oo jahmiyadu waxay dhahayaan ahlu sunnada waa mushabiha khawaarijtu ahlu sunnada waxay dhahayaan waa murjia murji-adu ahlu sunnada khawaarij bay ku tilmaamaan magacyadaasay marka u kala qayb qaybiyeen laakiin magacyadaas hadda waxii un saxa unbaa joogayo magaca ahlu sunnati waljamaca abaa un taagnaanayo walaa yushbihu alla ma shabaho alanaama makhluuqa ma shabaho tashbiihiina marka macnihiisi waa kaasa tilmaan ilaahay isku tilmaamayna weligaa ha uga tegin waa lagugu ceebay doonaa imaam alimaam eh, axmed wuxuu sheegay kitaabka alraddu cala aljahmiya wuxuu yidhi laa nadacu sifatan wasafa allahu bihaa nafsahu tilmaan ilaahay naftiisa uu ku tilmaamay ka tegi mayno lishanaacati mushanicin mid ceebeynaya ceebtiisa ma uga tegayno oo dadka qaar waxaa laga yaabaa inoo hadda markaan leenahay balidaahu mabsuud ataani aayadaha marka la fasirayo yanzilu rabbunaa ilaa samaai dunyaa ilaahay waa soo degaa samaa dunyaaba usoo degaa saddex meeloodood meel markay habeenka ka harsan tahay qaab xunoo marka u tacbiirinayo dadka marka jahmiyada ah ama shaacirada iyo oo waxay leeyihiin qoladaan waxay aaminsan yihiin meesha wax ku akrisaaye ilaahay baa soo dheelmado nafir ilaahay baa soo dheelmado marka la yidhaha tacbiir xun waay na ilaahay baa soo dego nasku saas waay ilaahay baa soo dega adigana aada leedahay markaas wuxuu kuleeyay maya waa soo dheelmadaa buu waa soo dheelmadaa waxau rabaa marka dadku inay aada inta u yaabaan afka gacanta saaraan oo yiraahdaan war kuwaan ilaahay lagu dir eh, kuwaan alle lagu diray maxay yihiin naam saasuu rabaa marka imaam axmed taasoo ka hadlayo marka wuxuu leeyahay la tilmaan ilaahay isku tilmaamay ka tegi mayno lishanaacati mushanicin uga tegi mayno kitaabkaas marka araddu cala aljahmiya kitaab nisbadiisu mashhuur ay tahay inkastoo imaamu dahabi isaga uu diido laakiin ammaan cilmiyan u sheegaynaa tan laakiinse eh, ibnu kathiir waa sugaa fii sura tafsiir suurati alxaj waystacjiluunaka bilcadaab aayaddaas walan yuklif allahu wacdahu markuu fasiraayo kitaabkan imaam axmed oo u nisbayna waxbauna kasoo qaadaya kasoo qaadana sheikhulislaam ibnu taymiya waa sugay ibnu lqayim waa sugay waxaa kaloo kitaabka sidoo kale sugay ibnu nadiim oo ayaga dhan ka horreeyey fii fihrasatihi fihrasadkiisu ku sugay ibnu xajaraa sugay e, juska saddexi tobnaad fatxulbaariga marka kitaab intaasoo aimo ay sugtay oy u nisbeeyeen imaam axmed yaa waxaa lagu leeyahay haddeertaan saqaafi uu leeyahay kitaabkaas kitaab jira ma ah waa been hadalkii marka imaamu dahabi buu soo qaadaa marka xayun alla subxaanahu watacaala mid nool weeyaan huwa isagu xayun weeyaan laa yamuutu ma dhimanaayo qayuumun weeyaan alla subxaanahu watacaala mid u taagan yacni xaajaadka makhluuqa naftiisana u taagan weeyaan alla subxaanahu tacaala laa yanaamu ma seexanayo ma hurdaayo sifaadka qaacidadii aan ku soconno ihbaatun mufasal wa nafyun mujmal halkaan nafyigan mujmal ma aha waa nafyi mufasala laa yamuut iyo laa yanaam laakiin hore aan usoo sheegno nafyiga hadduu isagoo mufasala imaado tafsiir ama tawkiid waay wuxuu adkeynaa sifo hore oo oo lasoo sugay xayun weeyaan alle ayaa la yidhi min kamaali xayaatihi maxaa ka mid a marka annahu laa yamuut inuusa dhimanayni ee nafyi meel iska taagan ma aha soo ma garan nafyiga meel iska taagan ammaan ma noqdaba isaga soo ma garan xaydada cabdilcasiis ibn yaxya alkinaani ayaa waxaa laga wariyaa bishri ilmarisi markuu la doodayo inuu yiri ilaahay subxaana watacaala cilmi ma usugay buu yiri ma usugaayo yii laakin waxaan dhahayaayo yii laa yajhal ilaahay jaahil ma ahanan dhahayo hadda marka waxuu yihi laa yajhal amaan ma ahanu yidhi waaa waxaa sax noqon karto derbigan in la yidhaha laa yajhal ilaa derbigan jahli iyo cilmi midna kuma suurtooba moogtahay jahli iyo cilmi derbiga kuma suurtooba marka derbiga haddii la yidhaha jaahil ma aha derbigan saxna waa sheegay ammaanna maahan laakiin marka haddaad tiraha laa yajhal ilaahay laa yajhal keliya haddaad dhahdo ammaan ma noqonayso ilaa aad ka tiraahdid caliimun ilaahay waa caalim laa yajhal haddaad dhahda laa yajhal marka macnay yeelanaya laakiin cilmi uma nisbaynayo jaahil jaahilna ma ahanan dhahaa ammaan ma ahanu yirin diqaa marka ku jirta xayun weeyaan alla subxaana wa tacaala mid nool laa yamuutu ma dhimanaayo oo marka xayaatadiisu inay xayaatada makhluuqa kasoo horjeedo tanaaba noo cadaynayso makhluuq ayagu waa dhimanayaan kullu nafsin daa'iqat lmowt laakiin alla ma dhimanayo waxaana u daliila allahu laa ilaha ila huwa alxayu lqayuum watawakal cala alxayi aladii laa yamuut waa kaa marka qayuumun weeyaan alla subxaana watacaala mid danaha makhluuqa u taagan qayuum waa waa siiqa mubaalaqa waay waa mid u taagnaansho badan waay danaha makhluuqana makhluuqana de tiradiibau ka batay quraanshadii baa ku jirta maroodigii baa ayaa ku jiro inta udhexaysaas ayaa soo gelayaan intaas danahooda ilaahay baa u taagan subxaana wa tacaala oo danahooda u qabto laa yanaamu ma seexanaayo oo min kamaali qayuumiyatihi maxaa ka mid a ah ilaahay subxaana wa tacaala qayuumnimadiisa taamnimadeeda inuusa seexanaynin maxaa yaele hadduu seexdo hal mar hadday dhici lahayd ba yani inuu mar un seexdo khalqiga waa isku dhex dhici lahaa soo maaha khalqigan sidaan loo maamulaayo ma suurtoobaysa yacni noom iyo hurdo iyo gamaayo midna labadan magac xayun qayuum sifaadka alloo dhan labadan magacay soo hoos galaana culimmadu ay yidhaahdaan oo sifaadka daatiga ah tilmaamaha alla labaa loo qeybiya sifaatun daatiya iyo sifaatun ficliya tilmaamaha sifaatka daatiga xayaataday soo hoosgalayan kuwa ficilka oo dhanna qayuumnimaday soo galayan masalan haddii lagu yidhaha allah waa razaaq ilahay waa mid wax arsuqo lagu yidhaha qayuumnimaday soo gelaysaa maamulka adiga koonka oo maamulayo sooma soo hosgelayso ayb marka labadan magac culamada qaarkood magacyada alle waa weyn ama ismul acdam labadan magac wahay bay dheheen nabigana calayhi isalaatu wasalaam ducadiisa waa ku tawasuli jiray yaa xayu yaa qayuumu biraxmatika nastakiid ayuu dhihi jiray saddex meelayna qur-aanka uga timid iyagoo wada jiro fi suurati albaqara suurat lbaqara allahu laa ilaha illa huwa alxayu lqayuum iyo suuratu ali cimraan awaa-isheeda allahu laa ilaha illa huwa alxayu lqayuum iyo suuratu taaha wacanat ilwujuuhu lilxayi lqayuum xayun weeyaan alla subxaana wa tacaala mid nool laa yamuutu ma dhimanaayo qayuumun weeyaan alla subxaana wa tacaala mid makhluuqii asagaa u taagan danahooda alla naftiisana asaa isu taagan cid ii kaalmay ma dhahaayo ilaahay subxaana watacaala nafsadiisan isagaa u taagan laa yanaamu ma seexanaayo xadiidkiina wuxuu ahaa ina allaha tacaala laa yanaam walaa yanbagii lahu an yanaam alla subxaana watacaala ma hurdo mana u haboono alla subxaana wa tacaala inuu hurdo miisaankaana ilaahay subxaana wa uu gacanta ku haya ilaa aakhiri alxadiid marka labadan magac marka saasay yihiin ayb khaaliqun bilaa xaaja raasiqun bilaa mu'ana khaaliqun alla wa watacaala mid wax abuuray weeyaan oo koonka isaga abuuroo sameeyey bilaa xaajatin dan la-aan wax danoo uu kaleeyahay iyadoo aanay jirin raasiqun weeyaan alla wa watacaala koonka mid arsuqo waaye makhluuqaadka kan arsuqaayo weeyaan wax siiyo bilaa mu'na kalifaad la-aan kalif la-aan waxba isagoon ku kallifmin oon ku dhibtoonin iyo koonkan oo alle subxaana wa tacaala u irsaaqaya oo alla wuxuu yihi maa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun ma uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arazaaqu du lquwati lmatiin marka xaaje iyo dan oo makhluuq uu ka leeyahay oo darteed oo u abuuray ma jirto bal dadkaa fuqara ah ilaahayna subxaana wa tacaala waa qani yaa ayuha annaasu antum lfuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyu lxamiid dadow idinkaa fuqaro oo ilaahay u baahan allahna subxaana watacaala waa mid qani ah oo la mahadiyo ayb wallaahu alghaniyu wa antum lfuqaraa alla waa midka haniga idinkana kuwii baahnaa baa tihin oo ilaahay subxaana wa tacaala u baahnaa khaaliqun weeyaan alla subxaana wa tacaala mid wax abuuray oo koonka abuuray bilaa xaajatin dan la-aan xaajo iyo dan yani marka xaajo lagu leeyahay iyo xikmadda waa kala gedisan yihin ilaahay subxaana wa tacaala khalqigaanu abuuray wax dana kama lahayn markuu abuuray yani wax dana waxaan ujeedaa baahi baahi la-aan baahi isaga haysay oo koonkan darteed oo u abuuray si uu baahida uga baxo ma jirto laakiin ilaahay subxaana watacaala koonkan dheeldheelma u abuuray xikmada u abuuray xikmadba u abuuray xikmadda laakiin baahi isaga ou qaba ma aha lidalika ilahi wuxuu leeyahay wamaa khalaqtu ljina walinsa jini insi ma abuurin ilaa liyacbuduuni ay liyuwaxiduuni inay aniga iwaxidaan xikmada saas waay ayaxsabu linsaanu insaanka wuxuu moodaya an yutraka sudan in looga tegaayo waa la abuuray iska tag shaqo aan loo diraynin miyuu u malaynayaa maya marka haysleen hadhow oo ilaahay subxaana watacaala khalqiga xaajowba u abuura soo cibaado ma rabo kama rabo baahi waay xaajada waa baahi cibaadadana waxaa weeyaan waa tacliil iyo xikam xikmadii loo abuuray maxaa adiga lagu abuuray inaad alla caabudo aday dan kuu tahay marka cibaadada baahi ilaahay ou qabay adig kuuma abuurin sidaa marka ogow aayaddii kalena waxay ahayd qul aayr llahi attakidu waliyan fair samaawa qul agayra allahi attakidu waliyan faatiri samaawaati walard wahuwa yucimu walaa yucam ilahay isagaa wax quudiya ma isaga lama quudiyo alla subxaana watacaala xadiidulqudsigii muslim uu warinayena nebigana abudar ka warinaye wuxuu ahaa yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinakum kiinii hore kiinii dambe jinniga insigiina kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxid hadday noqdaan ka idinkuu taqwo badan qalbigiisoo kale hadday yeeshaan maa zaada daalika mima fii mulkii shay-a boqortooyadeyda iyo mulkigeyga waxba kuma ziyaadayo haddaad kulligiin wada noqotaan qalbigii nabi maxamed oo kale calayhi salaatu wasalaam ilaahay mulkigiisa wax ku ziyaadaya ma laha soo ma garanin haddaad noqotaan calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkumna maa naqasa dalika mima fi mima min mulkii shay a mulkigayga waxba ka nuqsaamin maayo arrintaa idan khaaliqun weyaan alla subxaana watacaala mid khalqiga abuuray bilaa xaajatin baahi la-aan raasiqun weeyaan alla subxaana watacaala mid arsuqaayo makhluuqaadka bilaa mu'na kalifaad la-aan biduuni yani tacab walaa kulfa walaa hiqal culays la-aan mumiitun bilaa makhaafa baacithun bilaa mashaqa alla subxaanahu watacaala mumiitun weeyaan mid dilaya waa geeri buu ku xukumayaa waa dilayaa bilaa makhaafatin cabsi la-aan bani aadamku waxbuu dilaa gardarro wax ku dilaa muxuu u dilaana cabsi baa ku jirta qofka uu dilaayo ama kugu soo noqdaabuu isi leeyahay oo baqdinbu wax u dilaa bani aadamka alla subxaana wa tacaala laakiin cid allaale cidou doonau dilayaa cidou doonau nooleynayaa kan uu nooleynaayana nafci kama rabo midka uu dilaayana cabsi isaga uu ka cabsanaayo uma dilin alla subxaana wa tacaala oo marka ilaahay subxaana wa tacaala isagaa wax dilo dil inuu alla subxaana wa tacaala wax dilana hadda waxaa weeyaan oo geerida isaga abuurayna qur-aanka meelo badan buu ilahay kaga tilmaamay aladi khalaqa almowta walxayaata baa ilahay allihii geerida abuuray noloshana abuuray geeridu marka yacni cadam ma aha geeridu waxaan jirin ma aha oo cadam ah oo eber ah ma aha geeridu cadam ma aha bal waxaa weya wax tilmaan lahoo la abuuro wa wax la abuuray oo alla uu abuuray way xadiidkana waxaa ku sugan yu'taa bilmowti yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa la keenayaa mowdki iyo geeridii calaa suurati kabshin wan oo kale iyadoo ah amlaxa oo yacni aan waxba lahayn gees iyo waxba aan lahayn garooman fa yudbaxu bayna aljannati waannaar jannada iyo naarta meel u dhexaysaa lagu gowracayaa marka mar haddii wax la gowracayo ou noqday mawdka ou noqday suurow ilaahay u yeeli doonaa maalinta qiyaamaha annaga laakiin hadda mowd socdo oo meel maraayo ma arki karno laakiin inuu jiro waa rumaysanaa soo maa cadam ma ah waxaan jirin maha wax jiro waa mawdka marka waa maxay ruuxdu inay jasadka faaruqdaa mowd la dhahaa mufaaraqatu ruuxi ruuxu inay faariqdo min aljasad jirka ay ka baxdo mowt meeshaasu marka ku yimid mumiitun weeyaan alla subxaana watacaala mid wax dilo oo isaga alla wax dila wax dilo bilaa makhaafatin cabsi la-aan baacithun weeyaan alla mid wax soo bixiyo bilaa mashaqatin kalifaad la-aan isagoon ku dhibtoonin ayuu dadka soo saaraya aakhirada muxuuba uga dhibtoonayaa inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuunu waaba intaa maa zaala bisifaatihi qadiima qabla khalqihi lam yasdad bikwnihm shayئan lam yakun qablahm min sifatih wkama kana bisifaatihi azaliya kadalika laa yazaalu calayha abadiya halkaana wuxuu ka hadlayaa tilmaamaha ilaahay inay tilmaamo weligood alla oo ku sifaysnaa inay ahaayeen tilmaan ilaahay usoo cusboonaatayna aanay jirin tilmaan kastaa ilaahay maxaa yeele tilmaamaha ilaahay waa sifaatu kamaal waay tilmaamaha alla lagu tilmaamaa waa kamaal dhammaystirnaan waay didkeeda iyo cagsigeedana waa nuqsaan haddaa marka tiraa sifadan ilaahay gadaalay uga timid oo awal hore uma lahaan jirin tilmaantan meeshaa marka waaa waxaad aad sugaysaa ilaahay kamaal buu helay markii horena kamaalkaas ma haysanin oo nuqsaan uu ku joogay saana sax ma aha maa zaala alla kama zuulin bisifaatihi sifaatkiisa inuu qabo qadiiman hor qabla khalqihi intuuna qabla khalqihi yacnii intaanu abuurin alkhalqa khalqigu intuusan abuurin ka hor inuu ilaahay tilmaamihiisa uu ku sifaysnaayo oo watay kama zuulin lam yasdad ma aanu u ziyaadinin bikownihim wujuudkooda iyaga shay-an waxba uma ziyaadinin lam yasdad uma ziyaadinin bikownihim wujuudkooda ay biwujuudihim waayo jiritaanka ay jireen bani aadamku ay ahaadeen oo ay jireen shay-an uma ziyaadinin shay-antaa marka yasdaddaas ayaa marka lam yasdad bikownihim shay-an ayb lam yasdad uma aanu ziyaadin bikownihim ahaanshadooda shay-an shay uma ziyaadinin wujuudkaasi wax uma wax uma aanu soo kordhinin ayb lam yakun aan ahayn qablahum iyaga hortood wax iyaga hortood aan jirin wujuudkooda uma keenin alla subxaanahu wa tacaala oo min sifatihi ilaahay tilmaantiisa ka mid ah wa kamaa sida kaana oo alla subxaana wa tacaala oo u ahaaday bisifaatihi sifaatkiisa azaliyan oo ugu ahaaday qadiimnimo iyo azal ahaan sifaatkiisi ay ugu horeeyeen kadalika sidaasi la eg laa yazaalu ka zuuli maayo alla subxaana wa tacaala caleyhaa tilmaamaha korkooda inuu ahaanayo abadiyan weligiis abad oo ilaahay subxaana wa tacaala sifaatulkamaal buu mar walb kushab ayuu ku sifaysan yahay ha ahaataan sifaatulkamaalkaas sifaadka alle ee sifa la yiraahdo asifaat daatiya iyo kuwa kale la yihaahdo asifaat alficiliya waxay labadaa midkay doonaa midkay doonayaanba ha noqdaane labadaba ilaahay subxaana watacaala weligiis waa ku sifaysnaa tilmaamaha alle ee ficliga ah iyo tilmaamaha alle ee daatiga ah labadaasba ilaahay weligiis waa lahaajirin walidalika qur-aanka maxaa ku arkaysaa kaana allahu caliiman xakiiman wakaana allahu samiican basiiran ayaa lagu leeyahy marka wakaana allahu maxaa marka ibnu cabaas iyo waxay yidhaahdaan yani ay lam yazal w lam yazal samiican basiiran alle kama zuulin inuu yahay samiican basiiran marnaba kama zuulin waa ahaa haddana waayi waan ahaan doonaa weligiis ma aha yani wax lasoo dhaafay oo awel waa ahaa haddana ma aha ma aha macnaheedu ayb sifaadka ficligaa markaa dadka qaar waxay isdhihi karaan ishkaal waxaa ku imaan karo oo ilaahay subxaana watacaala kalaamka oo kale sifatu lkalaam oo kale ama sifadan la yidhaha sifatu lkhalqi de intaan ilaahay makhluuqba intuusan abuurin ilaahay khaaliq ma ahaana khaaliq waa ahaa haa nacam oo maaha yacni inaad u fahamto ilaahay subxaana watacaala intuusan makhluuqa samaynin inuusan khaaliq ahayn oo markau makhluuqa sameeyey inuu khaaliq noqday saa haddaa u fahamtid marka hore waxaa weeyaan tilmaana ilaahay ka maqnayd waana usoo waana usoo waa kusoo korodhay sidaas baad leedahay saana sax ma aha oo ilaahay subxaana watacaala khaaliq buu ahaa makhluuqon jirinba arrintaa marka arrin la fahmi karo caqligaa lagu soo dhaweyn karaa laguna suuray karaa markaan leeyahay matsalan ninka hebel la yiraah nin wax qoro oo wax akriyo ayaan ka hadlayaa ninka hebel la yiraahdo kaatib ma yahay mase ma ahan baan ku iri qalin iyo buug iyo warqadna hadda ma haysto isago meel iska fadhiyaa nacan hebel kaatib ma yahay haabaad leedahay nacan hebel qoraa waayahay manaa waxma qoraa ninkaa hebel hebel la yiraah waxbaa qoraa waay man ayib buugga iyo qalinka markuu isku haysto wax qoraayana kaatib ma yahay kaatib waa yahay markaas kaatibun bilficli waay markaas marka uu wax qorayo qalinka iyo warqadda isu saaran yihiin kaatibun bilficli waay ficil buuba kaatib ku yahay markaa maogta qalinkii iyo buuggii ma haysto laakiin waxbaa qori karaa quwadeedii iyo awoodeedii buu leeyahay ma lagu magacaabi karaa kaatib mase laguma magacaabi karo waa lagu magacaabi karaa mase waxaad leedahay marka uusan wax qorayninna waa ummi buug iyo qalin markau haysta bisuu kaatib yahay maa dhahaysaa mala dhahaya sidaa nacam sidaa darteed marka ilaahay subxaanau watacaala khaaliq buu ahaa nacam khaaliq buu ahaa qabla an yakhluqa alkhalqa markuu abuuray kadibna de khaali uu yahay khaaliq allah subxaana watacaala taa marka iyado saasa sasaas baa la dhahaya raasiq ilaahay subxaana wa tacala waa raasiq waxbuu arsuqaa intaan adiga lagu abuurin oon makhluuq la arsuqaba la abuurin ilaahay raasiq buu ahaa nacam adiga markuu ku abuuro risqigaaga uu ku siiyeyna markaa inuu raasiq noqday maahane yani markaa markii horena waa ahaa markaana waayahay ama marka waxay yidhahdaan sifaatka noocan oo kale ah azaliyat nawc xaadithat laaxaad azaliyat nawci xaadithat laaxaad sifadaa nooceeda qadiim waay sifadaa nooceedu waa qadiim laakiin inay adiga kusoo gaa alla subxaana watacaala abuurisi oo adig ku abu markuu adiga ku abuuraayo marka uu qof kaloo berri la abuuri doono u abuuraayo dadaan weli dad yacni tegay marka hore u abuuray yani taas waxaa weye aaxaadu nnaas dabcan adiga intaan lagu abuurin ka hor de maba jirinba alla subxaana watacaala lena marka sifatu lkhalqi ilaahay weligii waa ku sifaysnaa amaa marka la fiiriyey makhluuqa aaxaaduhum de nin kastaa markii la abuuray unbaa abuuritaankiisa alla subxaana watacaala ou abuuray wuxuu dhacay markii la abuuraayo unbuu yimid adiga markii lagu abuuraayo unbuu alla ku abuuray subxaanahu watacaala uma garanin ayb marka sifaadka noocaas oo kale azaliyat nawc xaadithat laaxaada layihaha azaliyat nawc haddii lagu weydiiyo oo risqigan ka waran hadii lagu yiraha sifatu ilaahi subxaana watacaala raasiqnimada ama sifatu lkhalqiba abuurista waxaad leedahay sifadaa nooceeda ilaahay weligeed wa waa waa wau lahaa isagoo wax la abuuraba aanay jirin ilaahay subxana wa tacaala ma yani khaaliq buu ahaa nooceeda waa jirtay sifadan weligee aaxaaduhaana de aaxaaduhaa nin walba ilaahay markau doono u abuuraa nacam mar alla yani mar nin allaale markau marmarkau doono wax walbo ayuu ilaahay subxaana watacaala uu abuuraya koonka uu keena marka sifaadka marka taasaa saasaa la yiraahdaa kuwana maa zaala alla subxaana wa tacaala kama zuulin bisifaatihi inuu sifaatkiisa ku sifaysan yahay qadiiman hor qabla khalqihi makhluuqiisa intaanu abuurin ka hor lam yazad ma ziyaadsanin alla subxaana wa tacaala bikownihim ahaanshadooda iyaga wujuudkooda yacni shayan waxba ma ziyaadsanin waxba ma soo kororsanin kaana aan taamo in laga dhigo ay biwujuudihim la dhaho marka nacam lam yakun aanu uusan ahayn qablahum iyaga hortood oo min sifatihi sifadiisa ka mid a wax iyaga intaan la abuurin ka hor alle uu soo ziyaadsado wujuudkooda uu kusoo ziyaadsaday ma jiro oo tilmaamihiisa ka mid ah oo min sifatihi tilmaamtiisa ka mid ah ayb wa kamaa kaana bisifaatihi wa kamaa sida kaana alla subxaana wa tacaala uu ahaa bisifaatihi tilmaamihiisa ugu tilmaanaa azaliyan hor ahaan kadalika sidaas si la eg laa yazaalu ka zuuli maayo abadiyan inuu alla subxaana wa tacala weligii uu ku sifaysnaanaayo caleyhaa tilmaamaha korkooda ayb sidaa ayuu sheegay meeshaa marka laysa bacda khalqi lkhalqi laysa bacda khalqi اlkhalqi istafaada sma اlkhaaliqi walaa biixdaatihi اlbariyata istafaada sma اlbaari naam ayb wuxuu yidhi laysa ma ahaanin alla subxaanah watacaala bacda khalqi اlkhalqi khalqiga makhluuqa abuuristiisa ka gadaale markuu makhluuqi abuuray kadib alla ma ahaanin istafaada inuu soo faa-iideystay isma alkhaaliqi magaca khaaliq layidhaha alkhaaliq walaa biixdaatihi soo darintiisa albariyata khalqigu makhluuqa koonka uu soo bilaabay uu soo darisiiyeyna istafaada maaha alle inuu faa-iideystay isma albaari magaca albaari la layidhaha labadan magac alkhaaliq iyo albaari ilaahay subxaana watacaala magacan alkhaaliq sooma faa-iideysanin markau wax abuuray kadib waa midii hadda aan ka hadlayna uwayan magacan albaari la yidhaahdana makhluuqa markuu bilaabay oo abuuristiisa uu soo bilaabay baari ma noqonin ilaahi subxana wa tacaala albaari bal alkhaaliq albaari weligiis waa ahaa alla subxana wa tacaala laysa ma ahan alla subxaana wa tacaala bacda khalqi lkhalqi makhluuqa markuu abuuray ka gadaale alkhalqa lilmakhluuq weyaan laysa bacda khalqi lmakhluuqi waa masder marka bimacnaa ism mafcuul un lagala qabaynayo laysa maahan alla subxaana watacaala bacda khalqi lkhalqi ay bacda khalqi lmakhluuqi makhluuq abuuristiiyo abuuritaankooda u abuuray ka gadaalay istifaada inuu soo faa-iideystay isma alkhaaliqi magaca alkhaaliq layidhaha walaa biixdaahihi soo darintiisa iyo soo bilaabitaankiisa albariyata uu soo bilaabay oo darisiiyana ma ahan istifaada alle inuu faa-iideystay isma albaari magaca albaari la yidhaahda bal weligii waa ku tilmaana alla subxaanah watacaala lahu macna alrububiyati walaa marbuuba wa macna alkhaaliqi walaa makhluuq lahu alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay macna alrububiyati rububiyada macnaheeda rububiya marka maxaa la yidhaahdaana arububiyatu waxaa la yidhaahdaa mulki iyo yacni tadbiir maamul iyo khalqi abuuris saddexaas baa rububiya la yidhahda maxaa ile rabbi hora horaan usoo macnayna macnihiisa lahu alla wuxuu leeyahay macna arububiyati macnihii rabbinimada ee ahaa almulku wاltadbiiru wاlkhalqu ayuu alla leeyahay walxaal laa marbuuba iyadoo aanay jirin wax rabbi loo yahay iyadoo aanay jirin wax rabbi loo loo yahay marbuub yani anagaad marbuubiin baa naha rabbi baana loo yahay naam wax la barbaariyo iyadoo aanay jirin ayuu alla rabbinimo ku sifaysnaa bukuleena wax la barbaariyo oo yani lalahaado ama yacni la maamulo amase la abuuro iyadoo aanay jirin ayuu alla subxaanahu watacaala alrabbu oo ahaa lahu lilaahi alla wuxuu leeyahay macna rububiyati rabbinimada macnaheedaa usugnaaday uu leeyahay walaa marbuuba iyadoo aan wax marbuuba aanu jirin yani ay walaa marbuuba fi lwujuudi koonka iyadoo wax marbuuba uusan jirin wa macna alkhaaliqi walahu alla wuxuu leeyahay macna alkhaaliqi buu leeyahay macna alkhaaliq alkhaaliq macnaheedu waa maxay yani inuu wax abuuray alla subxaana watacaala kan wax abuura isaga uu yahay walaa makhluuqa wax la abuura iyadoo aanay jirin wakamaa anahu muxyi lmawtaa bacdamaa axyaa istaxaqa hada lisma qabla ixyaa'ihim kadalika istaxaqa sma alkhaaliqi qabla inshaa'ihim wakamaa weli macaanidan unbuu ku jiraa wa kamaa anahu sida alla subxaana wa tacaala uu yahay muxiil mowtaa dadka dhintay ka nooleeyo mowtada waxa dhintay ka nooleynayo sida uu alla u yahay bacdamaa markii ka gadaale axyaa ou nooleeyo <coughs> waxa dhintay ee meyidka ah sida uu alla muxiil mowtaa oo u yahay marka wax dhintay ou soo nooleeyo sida uu u yahay sidaas in la eego istaxaqa u mutaystay haadal isma magacaan qabla ixyaa'ihim dadkaba intuusa soo nooleynin kadalika sidaasi la egna istaxaqa isma alkhaaliqi magacii alkhaaliq buu mutaystay qabla inshaaihim dadka intaanu amaamudinoo uusa soo bilaabinba marka ilaahay magacan muxyi lmawtaa laleeyahay dee ilaahay subxaana watacaala wax dhintay ayuu waxa dhintay ayuu soo nooleeyaa muxyi lmawtaa buu magacaas ayuu leeyahay sida waxaan dhintay markuu soo nooleeyo muxyi lmawtaa oo u yahay sidaa si la ega intuusa soo nooleynina oo muxyi mowtaa u yahay ayb intaa unbuu kuleeyahy naam wa kamaa anahu sida alla subxaanahu watacaala anahu isaga muxyi lmawtaa u yahay waxaa dhintay midka nooleynaya sida u yahay kadalika sidaa si la eg bacda bacdamaa axyaada markuu nooleeya kadib markuu nooleeya ka gadaale yaa istaxaqa hada lisma magacan oo u mutaystay qabla ixyaa'ihim intuusan nooleynin ka hor kadalika sidaas ila istaxaqa isma alkhaaliqi buu mutaystay in lagu magacaabo magacaas qabla inshaa'ihim dadka intaanu bilaabin oo usan abuurin ka hor dalika bianahu calaa kuli shayin qadiir dalika bianahu calaa kuli shayin qadiir wa kulu shayin ilayhi faqiir wa kulu amrin calayhi yasiir laa yaxtaaju ilaa shayin laysa kamilihi shay wahuwa samiicu lbasiir daalika kaagaasina waxyaabaha aan soo sheegno dhan ilaahay bay usugnaadeen biannahu bisababi annahu alla subxaana wa tacaala inuu yahay calaa kuli qadiirun midkii awoodid badan calaa kulli shayin wax kastaa korkooda ayb dalika biannahu isagu alla subxaana wa tacaala qadiirun ay qaadirun mid awoodo inuu yahay calaa kulli shayin shay kastaa korkiisa ayb waxyaabaha yani inta aan soo sheegnay ilaahay subxaana wa tacaala saasuu ku tilmaaman yahay sababta waa maxa biannahu calaa kuli shayin qadiir wax kasta inuu awoodo alla subxaana wa tacaala wa kullu shayin shay kastaana faqiirun midkii baahan weeyaan ileyhi ilallahi alla u baahan wax kastaana alla u baahan yahay baahidaas dadka qaarna waaba qiran yihiin dadka qaarkoodna waa qiran yihiin oo baahidaas inay qabaan oo alla subxaana wa tacaala ay u baahan yihiin waa ogol yihiin kuwana waxaa weeyaan madax baa ku jiro way inkirayaanoo ma ogola laakiin waa ism iyaga unbaa waa iska gebi dhaclaynayaan waa inkirayaan inay alla u baahan yihiin fii qaraarati nufuusihim waa ogyihiin wa kullu shayin shay kastana faqiirun midkii u baahnaan badan weeyaan ileyhi ila llahi alla xaggiisa wa kullu amrin arin kastaana yasiirun midkii fudud weeyaan caleyhi cala allah alla korkiisa ku fudud wax kastaana ilaahay korkiisa way ku fudud yihiin wax ku culus ma jiraan alla subxaana wa tacaala laa yaxtaaju ilaa shayin laa yaxtaaju uma baahna alla subxaanahu watacaala ilaa shayin waxba uma baahna laysa ma ahaanin ka milihi ay milahu alla subxana laysa ma ahaanin shay shay milahu allao kale ma ahaanin wa huwa alla asamiic weeyaan alla maqlid badan albasiiru arkid badan marka eh, meelahan oo dhanna marka faqradaanna wixii uu soo sheegay ayuu tacliil uga dhigay dalika biannahu calaa kulli shayin qadiir saasaa ilaahay subxaana wa tacaala inay wax walba u fudud yihiin wax walbana uu awoodo makhluuq oo dhanna ay u baahan yihiin ayuu tilmaamahaas oo dhan wan wanaagsani oo alla subxaana wa tacaala uu ku mutaystay ayb wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala alihi wsaxbi wasalam